bsmi اllahi الرحman الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wصaxbihi aجmaciin baab اlismi qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala falismu maa ydkhulhu min wailى aw kana majruura bxatى wclى mithaaluhu zaydu wkhaylu wغnm wda wanta wاladii wman wkm w baab اlficli wاlficlu maa ydkhlu qad wasiinu calayhi mithlu baana aw yabiinu aw laaxiqathu taau man yuxadiثu ka qowlihim fi laysa lastu anfuthu aw kaana amra da اshtiqaaqi naxw qul wmithluhu dkhl wاnbasid washrab wakul baab اlxarfi wاlxarfu maa laysat lahu calaama faqis calىa qowli takun calaama mithaaluhu xatىa walaa wthuma whal wbal walow wlam wlama waxaan kusoo dhex jirnay hadeertan kitaabkii mulxat اlicraabka ahaa waxaan kasoo baxnay tacriifu xadi اlkalaam ama tacriifu اlkalaam aan dhaha yaan kasoo baxnay waxaan soo sheegnay kalaamka maa taxsulu bihi اlfaa'ida inuu yahay inuu saddex qeyb u qeybsamo oo isim iyo ficl iyo xaraf uu yahay saddexdii nooc uu u qeybsamay iyo hadda lagaaga hadlaa saddexdoodii isimkii ficilkii xarafkii yaa laga hadlaya waxaana looga hadlayaa min xayثu اlcalaamaat marka isimkuu ka bilaabay lisharafihi waxaa la yihahdaa isimka uu ka fiican yahay maxaan ku yihahdaa afcaasha iyo xuruufta liasbaab kathiira jida waxaa fii baabi naxw asbaabti kamid ah ana aljumla annaxwiyata qad tatakawanu min ismayni haddaa tiraa muxamadu rasuulu اllahi waa jumla ismiya labadeeda طaraf laba isim ay tahay laakiin ficil saas ma noqon karo laba ficil kalaamka ma samaysmi karaan ilaa inuu faacil wata isim isimuu noqonaa ama naaib faacil marka isim waxaa laga keenay baa laleeyahay ima min asima aw min asumuwi haddii min asumuwi a laga keenay haddii liraa reer basriyin sidai ay qabaan macnaheedii waxa weeyaan isimka sarayntiisa liannahu wuxuu ka sareeyaa markii loo fiiriyo afcaasha iyo xuruufta in macnaheedu sumuwi saas ay tahay ama min jumlati alasmaa asmaa ullahi baa ka mid ah eh. walaa yacduluha shayun fi lculuwi wa sumuwi marka almuhim isimka saasaa loo keenay sumuwi ama min asimati oo calaama lianna alisma calaamatun limusamaahu ninka lagu magacaabay calaama dadka kale ka soocaysu yahay sida kuufiyiinta ay qabaan sidaasaana aqrab ilaa wallahu aclam marka isimkii kaasaa min xayثu luga la yihahdaa min xayثu tacriif isim waxaa la yihahdaa kalimatu dalat calىa macnan fi nafsiha walam taqtarin baxadi اlasminati اthalaatha waa kelima oo ku tusisay macna fi nafsiha aniga hadda cumar baa la yidhaahdaa magacaas cumar haddii lagu dhawaaqo dadka aan wada fadhina si gooni a buu aniga ii taabanaya calaamo gaar ii awahay marka wuxuu tusiyey ana hada اlisma khaasu bihadihi اdaati الshakhsiya yuu gaar ku yahay kalimatun dalat calaa macnan markuu lagu leeyay saasaa loo jeeda walam taqtarin baxadi اlasminati اthalaatha cumar haddii lagu yihahdo maadi iyo mudaaric amarku ma tusay wuxuu ku tusinaa keliya magacan inuu ninkan shaksigan inuu leeyahay kaasaa isim la yidhaahda marka alismu min xayثu luga waan sheegnay isim min xayثu tacriifna waan sheegnay calaamaadkiisi musanifka calaamaadkii isimkuu kaga hadlay meeshan hal calaamowna ugu sheegay meesha tan oo waa maxay min calaamaati اlismi waxaa kamid eh dukhuulu xarfi اljari calayhi wixii xuruufuljar ay galaan oo kow iyo labaatanka xaraf ah isim kastoo aad xarafkaas asoo la xariira aad aragtid waxaad ogaanaysaa anna kula ismin yaqacu bacda waaxidin min hadihi alxuruuf alati hiya xuruuf اljar iclam annahu ismun intaas un baa lagala jeedaa marka musanifku wuxuu ku yiri falismu isim waxaa la yidhaahdaa maa shay weeyaan ama magac yadkhuluhu ou galaya min min ay galayso wa ilaa ay gelayso aw kaana isimka uu ahaaday majruuran mid lagu jaray bixataa lagu jaray oo gocalaa lagu jaray min iyo ilaa i xataa iyo calaa min xuruuf ljari ay ka mid yihiin mithaaluhu waxaa ka eh, zaydun wa khaylun wa ghanam zaydun wuxuu u fadhiyaa isim calam a ah waay wa khaylun wa ghanamne isim oo nakira ah yuu u fadhiyaa marka isimka sawaaun kaana macrifatan ka zayd aw nakiratan ka khayl aw kaana libani aadam ka zayd aw lilxayawaanaat ka khayl waa lamid waxaa kamid a isimkii daa oo ismi ishaaraa kamide wa anta oo damiir ahaa kamide waladii ismu mawsuula kamide wa man yaa kamid oo ismu shardi ah wa kam oo istifhaama kamid marka asmaada tatanawc fi daakhiliha isimka min xayثu اlismi waa gooni muqaabil alficli wاlxarf haddana isimki daakhilkiisi yaa anwaacsi kala ah oo mar calamuu noqonaa mar damiirou noqonaa mar xayawaanow magac u yahay mar dhulow u yahay sida maka iyo madiina iyo muqdishow iyo beledweyne waxaad rabta ku magacaw waay noqonaysaa mar geedihii yaa magac kale leh wahaakada marka waxaa waye fi daakhili اlismi taqsiimaad badan ou leeyahay ismigii waxaa kamid i eh, min eh, waxyaalaha lagu magacaabay daa ismi ishaara ah wa anta oo ism eh, damiir ah waladii oo ismi mawsuul ah wa man oo ismu shardi ah wa kam manta waxay noqotaa mawsuulay noqotaa shardigay noqotaa istifhaama maadaama mawsuul lasoo sheegay oo waladii mawsuul u fadhiyo man mawsuul in la yidhah ma fiicno maadaama kam istifaamiya ay meeshii joogto man istifaamiya in layihaha ma fiicno marka qeyb kale in laga dhigo oo shardiya laga dhigaa fiican ayib marka alkhulaasa wuxuu ku leeyahay isimkii oo lagu tacriifiyey calaamo waa inaad hesha calaamo waa tilmaan haddii qof adaa weligaa arkin lagu tilmaamo oo nin dheer oo saa u yaalo oo cad oo tintiisa saas ay tahay dharkaas wato kulli tilmaan waay marka sida isimka kaga aqoonsata ficilka iyo xarafka yaa laguu tilmaamaya markaasaa waxaa lagu leeyahay min calaamaati alatii tacrifu biha alism dukhuulu xarfiljari caleyh calaama la taaban kara waay marka musanifku waxaa leeyahay calaamadanu kaga kaaftoomay liannahaa min ashhari calaamaati alismi wa saalixa lidukhuuli kuli اlasmaa ay geli kartaa sidaasa xaraf jaar gooni u doort marka isimka calaamaadkiisa waa badan yahay oo waxaa kamid e eh, xaraf jaar inay gasho oo siduu musanifka sheegay inuu hoos dhigan yahay ama idaafaha ku hoos dhignaado ama tabaciya ama xaraf jaar waxaa kamid eh in tanwiin ay geli karto wax allaale wixii laba godan ama laba kordhigan ama laba hoos dhigan isim inuu yahay haka shakeen ficilka lama tanwiini xarafna iskaba dhaaf waxaa kamid e eh, xarfu nidaa waxay gasho haddii lagu yihahdo yaa caliyu yaa muxamed yaa cuthmaan yaa fulaan haddii ayaada wixii ka dambeeya isim inuu yahay ogow waxaa kamid a ah baa laleeyahay an takuuna alkalimatu musnadatan ilayha in wax loo soo tiiriyo haddii aan idhaahdo daraba caliyun haddaan idhaahdo darabadaas waa musnad caliyun musnad uleyh liannahu darbiga ma la heli kara biduuni caliyin wixii marka waxyaalaha ay ku istaagayaan qaama caliyun haddaan idhaahda alqiyaam laa yutasawar ila biwujuudi caliyin ayadana min calaamaati ay kamid tahay wa anfacu calaamaati ismi baa la yidhahda marka hadda musanifka alcalaama uu noo sheegay intaasna waan kugu darn ayib faalismu isimkii maa weeyaan yadkhuluhu ou galayo min min ay gelayso wa ilaa ay gelayso ow kaana isimka u ahaaday majruuran mid lagu jaray bxataa wacalaa kulligeed hal calaa mawo mithaaluhu zaydun wa khaylu ilaa aakhirih marka markaan icraabayna falismu alfaau faau listinaaf ama waxaa la yidhaahdaa faau lfasiixana waa la yidhaahdaa oo hadal kale lagu qurxiya alismu mubtada marfuuc طabcan hamzada isim ku jirto falismu in la yidhaahaa fiican falismu ma dhehaysid hamzada ma muujinaysid sida qur-aanka bisa lismu lfusuuq bisa lismu lama dhahay bisa lismu lfusuuq lianna alisma alhamza alatii fi lismi hi hamzat lwasli hamzat lwasli macnaheedii waxa waaye lama muujinay walidalika ibnu malik waa towla wa fi smin istin ibnin ibni min sumic wathnayn wamri'in wa taaniithin sumic falismu alismu mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirih maa ismu mawsuul bmacna اladي mabniyu calى الsukuni fi maxali rafci khabr mubtada falismu maa weeyaan khabarkii waay idan ma isma mawsuul bimacna aladii mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin khabaru mubtada yadkhulu ficlu mudaaricun marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirih walhaau damiir mutasil mabniyun cala dami fi maxali nasbin mafcuulu bihi muqadam min faacil muahar yadkhuluhu waxaa galaya isimka min aa galayso minti faacil waay hadda fiiri min xuruuf waay ayadoo xuruuf sen faacil u leenahay waxaa weyaan sheyga in kaana maqsuuda bilafdihi lafdigiisaa laga hadlaya hadda haddaa tirahda min xarfu jarin min mubtaday noqonay min lafdigaas min eh xarfu jarin weeyaan marka sheyga markii laga hadlayo isim ahaana loola dhaqmaa markuu laakiin baabkiisa joogo xuruuf waaye icraab ma laha laakiin hadda ayadiyaa laga hadlayo waxaa lagu leeyahy ayadaa waxgelayso wixii wax galana faacil waaye marka yadkhuluhu min min faacil aada leedahay muahar mabniyun cala sukuni fi maxali rafcin wa ilaa alwaaw xarfu caطf ilaa macطuufu calaa min mabniyun cala sukuni fi maxali rafcin ayadana waay wاljumlaة min alficli wاlfaacil اlmutaakhir laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul maadi hadday mawsuulad noqoto jumladan yadkhuluhu min waxa weeyaan jumla laa maxala laha min alcraab wاraabidu bayna الsilati wاlmawsuul aلdamiir aladi fi yadkhuluhu damiirkaas oo yadkhuluhu ku jira maadi u laabanaya asaa isku xeray ayib aw kaana aw xarfu caطfin kaana ficlu maadi naaqis tarfacu اlisma wa tansib اlkhabr wasmu kaana damiiru mustatiru jawaaza taqdiiruhu huwa yacuudu ilى اlismi majruura khabru kaana mansuubu calaamatu nasbi fatxaة ظaahiraة fi aakhirih bxatى albaa xarfu jar xatى majruuru bilba mabniyu calى sukuni fi maxali jarin w calى alwaaw xarfu caطf calى majruuru macطuufu calى xatى mabniyu calى sukuni fi maxali jarin wاljumlaة min kaana wasmiha wa khabariha macطuufaة calىa maa alismu maa weeyaan aw kaana waxay ku cadfan tahay maadaas oo khabarka ah yay ku cadfan tahay marka fiiri kaana wa akhawaatuha way ku imaadan liannaha tarfacu ism watansa min anawaasiqa la yidhahda ayb mithaaluhu zaydu wa khaylu wa ghanam wadaa wa anta waladii waman wa kam mithaaluhu mithaaluhu mithaaluhu mubtada marfuucu bilibtidaa mithaalu mudaaf walhaau mudaafu ileyh mabniyun cala dami fi maxali jarin zaydu khabru mubtada marfuucu bilmubtada wa calaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhirih mithaaluhu zaydun weeyaan haddii tiraa mithaaluhu qowluka waa zaydun aad ku qowshan waa la dhihi karaa laakiin tan ayadaaba sideeda hadda ku suurageli karto wa khaylu alwaawu xarfu caطfin khaylu macطuufu calى zayd wاlmacطuufu calى marfuuci marfuuc w calaamatu rafci damatun daahiraة fi aakhirihi wa ghanmu alwaawu xarfu caطfin ghanmu macطuufu calى zayd wاlmacطuufu calى marfuuci marfuuc calaamatu rafci damatun daahiraة fi aakhirihi hanamun waay hanam waxaa loo yiri shicirka daraadeed hadday tahay yaa la yihahda xuruufta wax laysku cadfaa waaw hadday tahay kan hore in lagu cadfaa banaa ayaa fiican haddii waxa laysku cadfaa huma ay tahay midba midka ka hore in lagu cadfaa fiican waana banaanta in kan hore in lagu wada cadfo wadaa alwaaw xarfu caطf caطfin daa macطuufu calى zayd mabniyun calى sukuni fi maxali rafcin lianna daa ismaa ishaara min almabniyaat wa anta alwaaw xarfu caطfin anta macطuufu calى zayd mabniyun calى fathi fi maxali rafcin wاladii alwaaw xarfu caطfin aladii macطuufu calى zayd mabniyun calى sukuni fi maxali rafcin w man alwaaw xarfu caطfin man xarfu macطuufu calى zayd mabniyu calى sukuni fi maxali rafcin wa kam alwaaw xarfu caطfin kam macطuufu calى zayd mabniyun calى sukuni fi maxali rafcin hadhow markaan craabka barano waxaan ku dhihi doonaa zaydun waa khabar mubtada w maa bacdahu macطuufu calayhi adigaa marka waxaa lagaa rabaa inaad kala garata kan waa mabni kan waa mucrab kan waa keyta waxaad gara doontid waa adiga aad fahmi doontid baab اlficli wاlficlu maa yadkhulu qad wasiinu calayhi mithlu baana aw yabiinu aw laxiqatu taau man yuxadithu ka qowlihim fi laysa lastu anfuthu aw kaana amra da ishtiqaaqi naxw qul wamithluhu dkhul wanbasid washrab wakul intana wuxuu ka galaa ficilki wuxuu leeya wاlficlu waxaa la yidhaahdaa maa shay weeyaan yadkhulu ou galay qad ou galay wixii qad ay ogalaan oo qad qaama ama qad yaquumu la yidhahdo ficil inuu yahay ogow wasiinu maa yadkhuluhu siinu siin wuxuu galayo oo sayaquumu sayadribu sayasmacu haddii la yidhaahdo inay siin tahay ogow sayaquulu sufahaau ah ka mid marka walficlu maa shay weeyaan yadkhulu ou galay qad lafdigaas qad ay galayso wasiinu siinna ay galayso calayhi cala alficli ficil waxay gasho ficil wixii galo oo qad i siin calaamaadka lagu garta uu ka mid yahay mithlu qowlika weeyaan baana waa cadaaday ama aw yabiinu waa cadaanay aw laxiqatu walficlu maabaa baa la yidhahdaa laxiqatu ay macnaha haleeshay oy la xariirsatay taa u man shaksi ta'diisa yuxadithu yuxadithu can nafsihi nin naftiisa ka hadlay ta'diisa waxay la xariirta ficil weeyaan ka qowlihimaa kamidoo fii laysa aad ku qowshay laysa markaad ka hadlaysid aad tiri lastu ma ihi anfuthu mid oo afuufo ma ihi ama ku tuf laysa ayadoo ahayd hadaa taau lmutakalim can nafsihi aad ka xariirisid lastu aad leedahay samica samictu daraba darabtu waxaa lamid e eh, eh, mukhaaabki tadiisi lasta waxaa lamid e eh, lasti waxaa lamidi lastumaa waxaa lamidi lastum waxaa lamidi lastunna ta'daasoo dhan waxaa la yidhah taa ulfaacila laisku yidhaahda marka walficlu maa weeyaan laxiqatu ay la xariirsatay taa u manshaqti ta'diiso yuxadithu sheekaynaya can nafsihi ka qowlihim waayo fii laysa markii laysa ka hadlahayn ay ku qowleen lastu aniga mahi anfuhu midkii nafaathaat waati lahayd aw kaana walficlu maabaa la yidhaahdaa oo kaana ahaaday amran amar ahaaday amarkooda ishtiqaaqin dhambalis u saaxibe ishtiqaaq waxa weeyaan wixii macnaha taqalub aqbalay hadda haddii aad tiraahdo qaama yaquumu qaaim maquum haddii aad tirahdo mushtaq waay naxw qowlika weeyaano qul aad ku qowshay wa mithluhuna waxaa lamid eh udkhul gal wanbasid iskala bixi washrab cab wakul inbasid macnaha meeshan ku jiifo oo kale wa inta ficilkii uu musanifka nooga galay ficilka waxaa la yidhaahdaa luga ahaan alxadath haddii la yidhahda ficilaa dhacay macnaha xadathaa dhacay waay ficil luqa ahaan waa xadath tacriif ahaanna kalimat dalat calىa macnan fi nafsiha wاqtaranat baxadi اlasminati الthalaathati wadcan waxaa la yidhahdaa ficil kelima macno nafteeda ku tusisay hadana laba saddexda zaban oo maadi iyo mudaaric iyo amara midkood ku tusisay haddaan daraban ihaahdo laba shay ay ku tusinaysaa mar waxay ku tusinaysaa xadadkii oo darbi inuu meeshan ka dhacay kalimatun dalad calaa macna fii nafsiha kalimatu daraba dalad cala darb ko hadana waqtaranad bificlbizaman almaadi daraba waa garaacay darbigii waa istaagay akala waa cunay wixii markay dhammaadeen ficil maadi looga cabiraa ayib marka haddii mudaaric tahayna yadribu waa ficilka markii lagu guda jiro nin baad ka hadlaysaa waxaad leedahay yabkii macnaha ohintiuu ku jira yadribu garaacitaankiiu ku jira sida asalka saas waa ilaa inay adawaad la xariirsadaan oo ficilka mudaaric marna maadi u gudinaysa marna mudaaric u gudinaysa ama mustaqbal inuu yahay idrib waa ficilka amar mustaqbal uu ku tusinaya ninka markuu mubtadi yahay wuxuu leeyahy mustaqbalkuu tusina waaba kanaa idrib garaaca layiri ninka fiir haddaan ku irahda yaa mathalan khaalid idrib caliyan haddaan ku irahdo markan amarka kusii kadib aad ficilka samaynay mustaqbalna waxaa la yihahdaa hadalka markii lagu hadlay wixii wax ka wixii kadib dhacayaa la yihahdaa maxaan ku irahdaa ficil mustaqbal ah marka musanifka fiiri ficilka calaamaadkiisa asoo aan kala baxbixininin yuu isku daray wuxuu noo sheegay min calaamaati alficli dukhuulu qad calayhi qad qaama qad yaquumu siin inay tahay sayaquumu iyo sayaquulu marka mithlu baana baana qad gili hadda baana qad baana aada leedahay yabiinu qad gili qad yabiinu baana gili siinta waxa weeyaan ficilka mudaaracay ku sayabiinu aada leedahay ayib taas laba calaamo qad iyo siin weeyaan aw laxiqatu taau man yuxadithu ninkii iska hadlaya ta'diisa lastu ta'daas waay min calaamaati alficli waxaa ka mid eh dukhuulu taai alfaacili calayhi aw iqtiraanu taai alfaacili biaakhirihi lastu samictu darabtu samicta darabta samicti darabti waa lamid waa calaamadii saddexaad aw kaana amran ahaada ida ishtiqaaqin yacni idaa dalat ilkalima cala aطalab maca qabuulihaa maca kownihaa mushtaqatan calaamo waay haddaan idrib ismac uqtul qum haddaan ku iraahdo kelimada amarka ku tusinaysa ficil waay ficilkaas waxay kasii tahay ficil amaray kasii tahay laakiin in mushtaq ou yahay oo qaabil litasaruf hadda qaama qum haddaan idhaahdo qaamaa ka imaan karto qiyaamaa ka imaan karo marka waxaa laga bixinayaa kelimada hadday dalab ku tusiso ishtiqaaqna ayna aqbalayna ismulficlia la dhihi doonaa kuma jirta ayada taas laakiin in dalat cala alabi wa kaanat daa ishtiqaaqin maca qabuuliha yaa almuanath mukhaataba waxa weeyaan kelimadii calaamaadka lagu gartay ka mid tahay wuxuu kugu miithaaliyey naxw qul waaye qul amarna waa ku tusinay mushtaqna waa tahay oo ficil mudaarica laga keeni karaa ficil amara laga keeni karaa maadiya ah laga keeni karaa hadda qul qaala maadi ah yaquulu oo mudaarica qul oo macnaha amar ah qaala qaa'il oo isim faacil ah maquul oo isim mafcuul ah eh, qowl oo masdar ah intaas dhan baa laga keeni karaa mushtaqnimada saas waay ayib marka min calaamaati alficli hadda meeshan waxuu noogu sheegay afar calaamo calaamada ugu horeyso qad ah maadi iyo mudaaricay gaar ku tahay amar ma geli karta qad marka qad baana qad yabiinu maadi iyo mudaaric waay siinta waxay gaar ku tahay sida sawfa oo kale waaye ficilka mudaaricay gaar ku tahay sayaquulu sayadhabu sayabki ficilka mudaaricay gaar ku tahay taa u alfaacili waxaa weeyaan ficilka calaamaadka ficilka ay kamid tahay waxay gaar ku sii tahay ficilka oo maadiga ah lastu ficilkaas fiiri lastu mudaaric ma geli karto hadda yaquumu yaquumtu ma dhaysid ta ma geli karta maadigay gaar ku tahay qumtu qacadtu dahabtu nadartu kelimada calaamada kaloo afaraad amarka ficilka amar ay gaar ku tahay marka waxa weeyaan wuxuu sheegay calaamo ficilka mudaaric ku qaarsa oo siin ah calaamo ficilka maadi ku gaar ah oo taaul faacil ah calaamo ficilka amar ku gaar ah oo dalabkiiy tusinaysa macal istiqaaq ah iyo qad oo maadi iyo mudaaric ka dhexayso afartaas calaamo min calaamaati lficli ka sheegay marka ficilka mudaaric calaamaad oo wuxuu leeyahay gaar ku ah siin iyo sawfa iyo xuruuf ljari waاlnasbi oo dhan ficil ay gaaryiin saddex waay ayib ficilka maadi waxau gaar ku yahay taa u taaniihi saakina iyo taa lfaacili qaamad qacadad dahabat taadaas waxay la xariirsata maadi waay oo aakhirka ay kala xariirsato waxaa lamida ah taa ulfaacil qumtu iyo dahabtu labadaasna ficil mudaaric maxaan dhihi laha ficil amar ficil maadiga gaar ku yihiin taa u taaniidi saakina iyo taa ulfaacili labadaas taa maadigay gaar ku yihiin shan calaamaad haysata aطalab waxay gaar ku yahay ficilka amar lix bay calaama saas lixdaas calaamo gaar waay marka waxaa kuu soo haray qad oo maadi i mudaaric wadaagsado waa todobo yaa lmuanathati اmukhaadaba oo ficil amar iyo ficil mudaaric wadaagsada quumii iyo taquumiina yadaas yaa ulmuanah mukhaadaba waxay waa calaamaat lficli ay kamid tahay waxay gaar ugu sii tahay ficilka amar iyo ficilka mudaaric ayib waxaa oo gaar ah nuun tawkiid ficil amar iyo ficil iyo mudaaric buu asna gaar ku yahay yaau lmuanath almukhaadaba iyo nuunu towkiid labadaas waxay gaar ku yihiin ficilka amar iyo ficilka mudaaric oo idribanna iyo latadribanna aad leedahay ficilkaas waxaa soo hartay hal calaamo oo saddexda ficilba gelayso oo nuunulwiqaaya la yidhaahdo ficil maadi waa gashaa darabani ficil mudaaricay gashaa yadribunii ficil amaray gashaa idribnii tobankaas calaamo ficilka leeyahay in badan aan kusoo celcelin inaad xifisdaan rabna ayb icraabti aan ku laabano wاlficlu maa yadkhulu qad wasiinu calayhi mithlu baana ou yabiinu wاlficlu alwaaw lilاstinaaf alficlu mubtada marfuuc bاlاbtidaa wcalaamatu rafci damaة ظaahiraة fi akhirih ma mawsuula bmacna اladii mabniun calى الsukuni fi maxali rafci khabr mubtada wاlficlu maa weeyaan ydkل فعل مضاaرع مرفوع لتجرده عن الناaصب والجازم وcلاaمة رفعه ضمة ظاaهرة في آkhره qad فاacل مبني على سكون في محل رفع ydkلdaas فicilka faacilkiisa qad waay qad baa gelayso فيr ayadiyaa faacil noqota ayadaa wax gashay والsiin alwaaw xرف caطف الsiin macطوف على qad wاlmacطuufu calى اmarfuuci marfuuc calaamatu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirih qad waxa waaye maxalkay ka godan tahay siinuna waxa weeyaan hadda albaaba ku jirto min calaamaati اsmi dukhuuli alif walaama kamid eh ashaasaa waxa weeyaan a gashay isim waa markaan ayib wاljumlaة min aficl min almubtada wاlkhabr wاlficlu ma laa maxala laha min اcraab lannaha jumla mustanafa lan baabkii iyada wax ka horeeya mabaraha wاljumlaة min alficli wاlfaacili yadkhulu qad ficli faacilkaas laa maxala laha min alcraab lannaha silaة اlmawsuul wاraabitu bayna الsilati wاlmawsuul aلdamiir اlmaxduuf waxay ahayd asalkeeda wاlficlu maa yadkhuluhu qad wasiin sidii horeo kale oo nin u niriyey falismu maa yadkhuluhu min aan u niri meeshan waxaa loo xadfay damiirkaas liأjli wasni الshicri calayhi calىa xarfu jar wlhaau damiiru mutasilu majruuru bcalaa mabniyu cala kasri fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur mutacaliqu bydkhulu yadkhulu calayhi dushiisa ay galayso mithlu baana mithlu khabru limubtadain maxduufin taqdiru wdalika mithlu dalika mubtada mithlu khabr ayib haddii aad tiraa mithlu mudaaf baana mudaaf uleyh ficilnimadii waa ka baxday markaas ayada lafdi ahaana looga hadlaa haddaa tiraa mithlu qowlika weeyaanoo baana aad ku qowshay marka mithlu mudaaf wاlmudaafu ilayhi maxduuf taqdiiruhu mithlu qowlika mithlu mudaaf qowli mudaaf ilayhi majruur calaamatu jiri kasra daahira qowli mudaaf wاlkaafu mudaafu ilayhi mabniyun calى اlfatxi fi maxali jarin baana ficlu maadi mabniyu calى اlfatxi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru huwa baana اlamru oo kale waay faacilkiyaa la qadaraya marka wاljumlaة min alficli wاlfaacili baana fi maxali nasbin maquul qowl qowlkiin soo qadarnay mithlu qowlika baana aad ku qowshay saasay noqonaysaa aw yabiinu aw xarfu caطfi yabiinu ficlu mudaaricu marfuucu litajarudi can الnaasib wاljaazimi wcalaamaةu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru huwa ay yabiinu اlamru wاljumlaة min alficli wاlfaacili yabiinu macduufaة calى jumlati baana marka fi maxali nasb maquul qowla isla yihiin wa aw laxiqatu taau man tuxadiثu ka qowlihim fi laysa lastu anfuthu aw xarfu caطfin laxiqa ficlu maadi mabniyu calى اlfatxi wa taau calaamaة الtaأniith wاlhaau damiiru mutasilu mabniyu calى اdmi fi maxali nasbi mafcuul bihi muqadam taau faacil muahar marfuucu calaamatu rafcihi damaة ظaahiraة fi aakhirihi taau mudaaf man mudaafu ilayhi bmacna اladii mabniyu calى الsukuni fi maxali jarin yuxadiثu ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafcihi damaة ظaahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru huwa yacuudu ilىa man wاljumlaة min alficli wاlfaacili yuxadiثu laa maxala laha min alcraab lannaha silaة اlmawsuul mantiha bmacna ladii ah wاraabitu bayna الsilati wاlmawsuul jumladan yuxadiثu iman waxaa isku xiraya aلdamiir اlmaxduuf yuxadiثuhu ay asalkeedii ahayd liajli shacriha loo xadfay ayib wاljumlaة min alficli wاlfaacili laxiqathu taau ficli faacilkaasne macطuufaة calى alkhabr maadi wاlficlu maa weeyaan yadkhulu ama wاlficlu maa weeyaan laxiqathu waxaad ku cadfaysaa jumlada yadkhulu dheh wاlficlu maa weeyaan yadkhulu qad ou galaayo aw maa weeyaan ficilka laxiqathu marka wاljumlaة min alficli اlmaadi laxiqa iyo faacilkiisa oo taa u ah macduuf alaa macduufaة calى jumlati yadkhulu saasaad leedahay ayib aw laaxiqatu marka laxiqa waa ficil maadi tada oo taa u taaniis reeban xaraf waay craab ma aha calaamada oo mudakarka iyo muanahka un baa lagu kala saaraa taadi waxaad leedahay calaamatu taaniis hada hore laxiqathu hadaas waa mafcuulu bihi muqadam taa u waa faacil taa u mudaaf man mudaaf ilayhi bimacna aladi mabniyun cala sukuuni fi maxali jarin sidaas waa ka qowlihim alkaafu xarfu jarin waa xarfu tashbih min xuruuf اljari wa qowli ism majruur bاlkaaf wcalaamaةu jari kasraة ظaahiraة fi aakhirihi qowli mudaaf him mudaafu ilayhi mabniyu calى الsukuni fi maxali jarin fi laysa fi xarfu jar laysa ism majruur bfi laysa ficila aheed laakiin hadda fii a gashay min calaamaati اlismi dukhuuli xarfi jari calayhi fiidaas marka laysadii ficil ahaan maanta lama jooge ayadaa lafdi ahaan looga hadlaya marka lafdiga shayga markii looga hadlayo ficilnimadii way ka baxaysaa marka laysa ism majruuru bfi mabniyun cala fathi fi maxali jarin aljaaru wاlmajruuru fi laysa mutacaliqu bqowlihim ka qowlihim fi laysa aad ku qowshay lastu anfuthu lastu ficil maadi min akhawaati kaana mabniyun cala الsukuuni litisaali bdamiir rafci laysa ay awalkii ahayd siinti waxaa loo reebay liajli taa faacili taa faacil ficilka haday la xiriirtata maadi waa la reeba waana noo imaan doontaa marka laysa ficil maadi naaqis mabniyun cala الsukuuni litisaali bdamiir rafci mutaxariki wa taawi ismu laysa mabniyun cala dami fi maxali rafcin anfuthu ficlu mudaaricu marfuucu litajarudihi can الnaasib wاljaazimu calaamatu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirih wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiruhu ana anfuthu ana wاljumlaة min alficli wاlfaacili anfuthu fii maxali nasbin khabaru laysa laysa maxay ahayd laysa caliyun qaa'ima saasay ahayd marka isimkeedii waa ta'daas jumladan anfuthuna fii maxali nasbin waa khabarkeedii lastu naafithan oo kale ay ka dhigan tahay wاljumlaة min laysa wasmihaa wa khabarihaa fii maxali nasbi maquulu اqowl ka qowlihim fi laysa lastu anfuthu ay ku qowleen jumladaas maquul qowl wa aw kaana aw xarfu caطfin kaana ficil maadi naaqis tarfacu ism tansib اkhabr wasmu kaana damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru huwa yacuudu ilى اlficli amra khabaru kaana mansuubu calaamatu nasbi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi daa صifaة lilamri wa صifaة اlmansuubi mansuubu calaamatu nasbihi alalifu niyaabatan can اlfatxati liannahu min alasmaaءi اlkhamsa daa mudaaf ishtiqaaqin mudaafu ilayh haddaa duu maalin aad garatid daa ishtiqaaqin inaad garatid waay daa mudaaf ishtiqaaqin mudaafu ilayh majruuru calaamatu jiri kasraة ظaahiraة fi aakhirihi wاljumlaة min kaana wasmihaa wa khabarihaa macطuufaة calى jumlati yadkhulu wاlficlu maa a la yihahda yadkhulu qad ou galay ama wاlficlu maa kaana amra da ishtiqaaqin naxwu khabaru limubtadain maxduufin taqdiiru wadalika naxwu naxwda saas waa naxwu qowlika qul aa tiri haddaa tira naxw qul iyo wixii lahal a waaye naxw mudaaf qul mudaaf ilayh mabniun cala sukuuni fi maxali jarin waa dhihi karta ama naxw qowlika aad usoo qadarayo mudaaf ileygi sideenu craabi jirnay qul ficil amaraad markaad leedahay qul ficil amr mabniyun cala sukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiruhu anta wاljumlaة min alficli wاlfaacili qul fi maxali nasbin maquul qowl maxduuf naxw qowlika qul aad ku qowshi wa mithluhu waxaa lamide udkul wa mithluhu alwaawu xarfu caطfin mithlu mubtada marfuucu biاlibtidaa calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi mithlu mudaaf walhaau mudaafu ley mabniun cala dami fi maxali jarin udkul hadaad khabar waad ka dhigi kartaa wa mithluhu waxaa lamid e udkul a lamid e udkul markaa waxay noqonaysaa udkul markaa khabarkaad ka dhigay haddii kale wa mithluhu qowluka aad khabar usoo qadaraysaa udkul markaa ficil amar aad craabi haddaan irahda mithluhu mubtada waaye udkul khabar mubtada mabniyin cala sukuuni fi maxali rafcin aan leenahay haddaan irahdo wاlkhabru maxduuf taqdiru wa mithlu qowluka qowluka khabar ah udkul ficil amr mabniyin cala sukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiruhu anta wاljumlaة min alficli wاlfaacil udkul fi maxali nasbin maquul qowl maxduuf marka udkul waxaa la icraabe wanbasid washrab wakul mid kasta ficil amr mabniun cala sukuuni le wada waa mid kasta faacilkiisa damiiru mustatir wujuba taqdiru anta jumlo kasta macduufaة calى jumlati udkul baad leedahay sidaasa ay ku noqonaysa ayb baab اlxarfi wاlxarfu ma laysat lahu calaama faqis calىa qowli takun calaama mithaaluhu xataa walaa wthuma whal wbal walow walam walama xarafka inta laga gelay xaraf waxaa la yidhaahdaa min xayثu luga waxa weeyaan ataطaruf wa min annaasi man yacbud اllaha calىa xarfin xaraf bimacnaa cibaadada dadka waxaa geeska ka jira xaraf la yihahda liannahu xaraf waxaa loogu magacaabay yadkhulu cala اljumali min atraafiha awalkeeduu ka gala ayib tacriifkeedana waxaa la yidhaahdaa kalimatun dallat calaa macnan fii gayriha kelimo oo macno ku tusisay laakiin macnaha ay ku tusinaya iyada fii daatiha kaa tusi maysa fii gayriha kaa tusinaysa haddii nidhahdo wa min annaasi dadkii waxaa kamid ahaad leedahay inay dadki qaarkood yihiin oo dadkoo dhan ay ahayn waxaad ka faa'idaysata mintaasaa faa'idaysatay haddii minta keligeed la keeno min la yidhaahna wax ay faa'ideynay ma laakiin haddii jumlo la geliyo jumladaas ay wax ka dhex faa'iideynaysaa taas waay hadda fiiri yadribu ay ahayd wuu garaacaya haddii tiraa lam yadrib haddaa tiraa ma garaacin nafyiyaa meesha yimid nafyigii ma yaa tusiyey lamtaasaa tusisay lamtii waxay ka tusay iyada fii daatiha ma ahna lidukhuuliha cala alficli lmudaarici iyay ka tusisay saas waay marka ficil xarafka kaasaa xarafki calaamaadkiisi waxaa kamid aha layihi laysat lahu calaama buuri iri wاlxarfu xarafkii maa shay weeyaan laysat lahu aysan u sugnaanin calaamatun calaama aan lahayn ee faqus faqis ugu qiyaas qaado calaa qowli qowlkayga takun waxaad ahaan doontaa calaamatan nin cilmi badan haddii wixii laguu sheega aad si fiican u fahamtid oo aad meel ku kaydaysatid waxay imaanaysaa bimuruuri zaman macluumaad badan baa ku kulmaya wa kahrat اlmacluumaat tadulu calى kahrati alcilmi marka calaamaad noqonaysa mithaaluhu waxaa kamid e eh, xataa a kamid e eh, walaa xataa xataa xaraf jaar waa noqotaa xaraf nasbi ay noqotaa xarfu cadfna way noqotaa hadba meesha ay joogtay ku xeran tahay walaa a kamid e eh oo naafiya a wa thuma oo xarfu cadaf a kamid e wa hal oo xarfu istifhaam ah kamide wa bal oo xarfu idraab ah kamide wa low oo xarfu shardi ah kamide wa lam iyo wa lamaa oo xuruuf اljasmi wanafyi ah kamide intaasoo dhan waxaa waaye bacdu xuruufi bacdu alxuruuf marka waxaan ka fahamnay xuruufta acmaasheeda inay kala duwanta ay badan tahay mar xaraf jaaray noqona mar nafyi ay sidaas wa mid marna caamilay tahay midna marna khayru caamilo waa hal io bal waxna ma nasbiyaan waxna ma kordhigaan waxna ma hoos dhigaan marka wاlxarfu xarafkii maa laysat lahu calaama wاlxarfu alwaaw lilاstinaaf alxarfu mubtada marfuucu bاlاbtidaa calaamatu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi ma ismu mawsuul bmacna اladii mabniyun calى الsukuni fi maxali rafci khabr اmubtada laysat laysa ficil maadi mabniyun calى اfatxi wاtaaw calaamaة الtaأniith laysa ficil maadi naaqis tansib isma tarfacu اsma wtansib اlkhabr wtaaw calaamaة الtaأniith lahu allaamu xarfu jar wlhaau damiir mutasil mabniin calى dm fi maxali jarin khabr muqadam calaamatun ismu laysa muahar marfuuc calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi marka fiiri maa laysat calaamatun kaa'inatan lahu saasay ka dhigan tahay lahudaas kaa'inatan oo khabar ay ku tacalluqdaa laysa muxamadun qaa'iman aada leedahay laysat kaa'inatan calaamatun ay macnaheedi tahay ayib wاljumlaة min laysa wasmiha wa khabariha laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul faqis alfaau xarfu caطfin iska dheh qis ficil amr mabniin calى الsukuun wاlfaacilu damiir mustatir wujuba taqdiiruhu anta ayb calىa qowli calىa xarfu jar qowlii ismu majruur bcalaa w calaamatu jarihi kasraة muqadaraة calىa maa qabla yaai اlmutakalimi manaca min duhuuriha ishtigaalu اlmaxali bxarakati اlmunaasaba qowli mudaaf wlyaau mudaaf iley mabniin calى الsukuuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur calىa qowli mutacaliq bqis takun ficlu mudaaricu majzuumu bijawaabi اlamri waxaa qul tacaalow atlu ay lamid tahay takun ficil mudaaric naaqis tarfacu اsma wa tansib اlkhabr majzuumu bijawaabi اlamri faqisku qiyaas qada takun wasmu kaana takun isimkeeda damiiru mustatiru wujuuba taqdiru anta takun anta calaamatan khabaru takun mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi jumladan takun calaama waxaa weyaan jumla jawaab amri qistaasay jawaab u tahay jumladan faqis ene waxaad ku cadfi kartaa jumlada walxarfu oo mubtadaha ah waad ku cadfi kartaa mithaaluhu mithaaluhu mithaaluhu mithaalu mubtada marfuucu biاlibtidaa w calaamatu rafci damatun daahiraة fi aakhirihi mithaalu mudaafu lhaa mudaafu ley mabni cala dami fi maxali jarin mithaalu xataa khabaru mubtada mithaaluhu mithaalkiisa hi xataa weeyaan xataa khabaru mubtada marfuucu eh, khabaru mubtada mabniin cala sukuuni fi maxali rafcin haddii aad tiraahda lafdi ahaanan ula jeeda xataa khabru mubtada marfuuc calaamatu rafci dama muqadara calى aakhirihi manaca min duhuri xarakat اlxikaaya haddaad xataada isim ahaan ula dhaqantid xaraf ahaan aada milacsanin xikaayad icraabi kartaa oo meeshii oo laga godi lahay xikaayaa ka reebto xarafnimadii a weli sii muuqato marka walaa alwaaw xarfu caطf laa macطuufa calى xatى mabniun calى الsukuni fi maxali rafcin w huma alwaaw xarfu caطf huma macطuufu calى xatى mabniyun calى اfathi fi maxali rafcin w hal w bal macطuufaani calى xatى mabniyaani calى الsukuni fi maxali rafcin walow walam sidaas oo kale wa walama kulligood mid kasta hal iyo bal iyo low iyo lam iyo lama waa xuruuf aakhirkeeda wada reeban yahay waxaad leedahay mid kasta macطuuf xataa mabniin calى sukuni fi maxali rafcin intaas unbaad leedahay baabu الnakirati wاlmacrifa wاlismu darbaani fadarbu الnakira wاlaakharu اlmacrifaة اlmushtahira fakulu maa ruba calayhi tadkhulu fainahu munakaru ya rajulu naxwu gulaami wa kitaabi wa طabq ka qowlihim ruba gulaami lii abq wma cadaa dalika fahuwa macrifa laa ymtari fiihi صaxiixu اlmacrifa mithaaluhu اdaaru wazaydu wa ana wda w aalaة الtacriifi alfa man yurid tacriifa kibdi mubhami qaala اlkabid w qaala qowm inaha laamu faqط id alifu اlwasl mataa tudraj saqط inta waxaa laga gelayaa baabu nakira wاlmacrifa musanifku wxuu uri wsmu darbaani isimka waxa waye bictibaarada u qeybsamaa mar mufradi mudakar iyo muanatha u qeybsadaa mar macrifa iyo nakiro u qeybsamaa mar aqsaam badan ou leeyahay mar mabni iyo mucrab oo u qeybsamaa wahaakada minka min aqsaamihi waxaa kamid eh annahu yanqasimu ilaa macrifati wa nakira walismu darbaani isimki waa laba qeyb fa darbun darbi qeyb nakiratun waay waalaakharu midka kanane almacrifatu weeyaan macrifadii almushtahira ee la yaqiino mashhuurka ahayd marka labadaas u qeybsamaa kow seen u kala garanayaa fa kullu maa isim dhammaantiisa rubba lafdiga ruba ah tadkhulu calayhi ay gelayso fa innahu munakarun weeyaan yaa rajulu nin yahabow isim kasta oo ruba ay gasho isimna waa yahay nakirana gaar uu sii yahay mithaalkiisa waxaa ka mid eh naxwu ghulaamin ghulaam iyo wixii lamid ah eh iyo wa kitaabin iyo wa tabaqin ka qowlihim weeyaanoo ruba ghulaamin badanaa ama ruba ghulaamin yaraa ghulaamkoo lii aniga ii sugnaaday ghulaamkoo abaqa cararay nin addoon aan leeyahay oo iga carari muxuu badan yahay ama addoon aan leeyahay oo iga carari muxuu yaryahay rubada labada waa loo isticmaalaa ruba ruba zaydin ama ruba ruba rajulin rajul muxuu badan yahay baa la dhihi karaa ama ruba rajulin yarana waa la dhihi karaa laakiin qiladay ku badan tahay marka nakiradii uu nooga bilaabay waxaa la yidhahdaa nakirada waxaa loogu bilaabay liannaha hiya alaslu waxay asal ku tahay shayga inta marka hore asoo nakiro ah ou makhluuqa alaslu fi lmakhluuqaat annakira makhluuqaadka ilaahay uu abuuray asalkooda nakiro waa marka hore la dhalay ama marka hore koonka imaanay geedaa soo baxay wiilaa la dhalay gabaraa la dhalay guriyaa la dhisay guriga kadib aa magac loo bixi karaa fiiri wiilka markii la dhala wiilkaan la dhalay wiil waa nakiro maxaa loo bixiyey caliyaa loo bixiyey cuhmaana loo bixiyey cumaraa loo bixiyey kadib waay marka alnakiratu tasbiqu almacaarif almakhluuqaat siwa allah ilaahay macrifadiisa nakira kama hormarin walidaalika waxaan leenahay makhluuqaadka asal waxaa waa nakiro kow bictibaar sidaas waa looga hormari liannaha alaslu wa bictibaar kale nakirada waxaa macrifada looga hormari liannaha akhar waxaa lagu dhihi doonaa macaarifta waa lixdaas ama waa todobadaas wixii kasoo haray oo dhan waa nakiro annakiratu akhar min almacaarif sidaas weeyaan marka sidaasaa loo hoos mari markaasuu musanifku wuxuu ku yiri calaamo aad nakirada ku garatid waa kana wاlsmu darbaani isimka laba qeyb weeyaan fadarbu qeybtoo nakiratun waay wاlaakharu midka kalena almacrifatu weeyaan almushtahira ee macruufka oo la yaqaan fakulu maa kelima dhammaanteed ruba lafdiga rubaa tadkhulu calayhi ay gelayso fainahu asiga munakarun weeyaan yaa rajul rajul yahbow dhamaystir waa yaa rajul shicirka lagu dhamaystir naxwu ghulaamin iyo wixii la hal ah iyo wa kitaabin iyo wa tabaqin ka qowlihim oo ruba ghulaamin lii abaq ay yidhaahdeen wamaa cadaa dalika intaas wixii kasoo harayne fahuwa macrifatun weeyaan wixii ruba ay gelaynin waa macrifo tan hadda musanifka ou sameeyey waa laga fiican yahay waxay ahayd inuu macaarifta tiriyo ou yiraa wamaa cadaa dalika fahuwa nakir saasay sax ku tahay liannahu nakiradu wax la koobi kara maa macaariftana waa wax kooban waay waxa kooban a laga bilaabaa kadib baa markaa la yidhah wixii kasoo haray waa nakira laakiin asiga hadda cagsi uu sameeyey wamaa cadaa daalika waxaas waxaan kuu soo sheegay wixii kasoo haray fahuwa macrifa waay laa yamtari ma shakiyo fiihi asiga asaxiixu lmacrifa ninka macrifadiisa ay saxiixda tahay ma ka shakiyo marka laa yamtari e, kama shakiyo fiihi fi ma dakartu laka asaxiixu lmacrifati ninka macrifadiisa ay saxiix tahay inuu macrifo yahay kama shakiyo mithaaluhu macrifadii mithaaluhu waxaa ka mid eh addaaru aa ka mid eh addaaru daari waa macrifo waxayna macrifo ku tahay al oo soo gashay wixii alif iyo laam ay horay ka galaan waxaa weyaan inay isim tahayna waa ku tusinayaan inuu haddana macrifo kasii yahay ku tusinaysaa wa zaydun calam waaye zayd iyo cumar iyo cali iyo maka iyo kulli waa aclaam wa ana damiir weeyaan wadaa ismu ishaaro weeyaan wa tilka ismu ishaaro kale weeyaan waladii ismu mawsuul waay wadulghinaa ism mudaaf a waay marka macrifada tiri mucaraf bilif walaam oo adaar ah marka alleyl alshams alqamar albeyt waxaas al oo ku jirto dhan macaarif waa kow wa zayd wuxuu u taagan yahay calam calamkaas ama bani aadam caqli madaxa u noqdo magaxa u noqdo ama xayawaan hadda fiiri geela looda dadka iskale neefkaas magac kasta gooni goonibu neef kasta magac buu uleeyahay macaariftay ku jiraan haddii magac loo bixiyo طيب wa ana damiir waay damiirka acrafu lmacaarifi bacda asmaa illahi damiir waay ana hadaa tira adiga naftaada waa taqaanaa sidaasa waxaa layidhahda ninka naftiisu u yaqaano nin kale uma yaqaano macrifada saas waay adaa iska hadlaysid wadaa i wa tilkane laba asmaau lishaaro waay daa oo oo nin ah mudakar ah iyo tilka oo naagti ah waladii ismu mawsuul waay wdulghinaa mudaaf marka macaarifti intaas waay almucaraf bialif walaam kow calam labo damaa'ir saddex asmaau lishaara afar ismu lmawsuul ee shan alsmu almudaafu ilaa waaxidi min hadihi اlashyaa dulghinaa almudaafu ilaa waaxidi min hadihi اlashyaa haddii damiir loo idaafay ibni haddaa tirahdid ibnigaas hadda ibnun haddii leeda waa nakiro laakiin ya-da loo idaafay macrifa ku helay lixdaas weeyaan annakira maqsuuda lagu daraa todoba loogaga dhigaa marka qaarkeed marka macaarifti intaas waay markaasuu musanifku wuxuu uri wa aalatu tacriifi alfa man yurid tacriifa kibdin mubhamin qaala kabid wa aalatu tacriifi isimka in la macrifeeyo markii la doonayo aalada wax lagu macrifeeya al weeyaan faman yurid ninkii doonaya tacriifa kibdin beer in uu macrifeeyo mubhamin ee la qariyay qaala wuxuu leeyahy alkabidu firi hadda nin hadduu ku yihahda akaltu kabidan hadduu ku yihahda beeraan u cunay ayan beer unbaan cunay waay haddaan ku idhaahda akaltu lkabida beerkii aan isla ogeyn oo macrifada ahay aan cunay waay al bay soo kordhinaysaa markaas waataan hore usoo niroo niri haddii nin aad ku tiraahdo najtamicu fi lmasjidi masjidkaan isla ogeyn waa macrifo waay al marka ay keenaysaa inkastoo asha ay aqsaan badan leedahay laakiin hadda taas un u ujeedna wa qaala qowmun waxay yidhaahdeen inahaa aalatu tacriifkeedii allaamu faqad waa laam keligeed ayaa wax lagu macrifeeyaa maxaa yeelay id alifu lwasli xariirta alifkeeda mataa tudraj markii lala xariiriya waxa ka dambeeya saqada waa dhaca marka wuxuu ku leeyahay waa la isku khilaafsan yaho aalatu tacriif ma alif iyo oo isla jira miya mase laamta keligeed waaye qole waxay leeyihiin aalaatu tacriif labadooda isla jira waay oo hadda ashamsi alleyl alqamar haddaa tiraahdo qamar oo nakireed al baa lagu macrifeeyo alif iyo laam ah qolana waxay leeyihiin ma ahan laamta oo wax wax lagu macrifeeya alifta waxaa loo keenay maadaama laamti ay reeban tahay shay reeban laguma dhawaaqi karo guslatan ama ku gaarid yaa loo keenay baa la leeyahay ayib marka eh, waxayna u deliishanayaan waxaa uu daliil ahaa lagu leeyahay aliftan oo asha ka horeyso haddii wax ka horeeyo ayada la dabageliyo waa iska dhacaysaa hadda ashamsi alifka waa lagu dhawaaqa waaw ka hormari walqamari aada leedahay walqamari alifka ah waa dhacay maadaama nudqiga uu ka dhacay yaa waxay daliil u tahay inuusan ku jirin wax wax macrifaynaya oo hadda alqamar oo ahay markii lagu bilowdo waa lagu dhawaaqaya markii laakiin wax laga hormariyo oo laysku qabto alifti waa dhacaysaa wa suquuطuhaa daliilu calى anaha laysat min adawaati الtacriif sidaasay ay qolada kale ay qabaan ayb macaarifta waa darajaad ayda naftigeeda waa kala qeybsan tahay laakiin waxaa muhim ah inaad fahamtid macaarifta korka xifdi macaarifta tiri hadaa lagu yidhaahdo inaad tirahdid aلdamaa'ir wاlأclaam wاlmucaraf bاlalif wاllaam wa asmaaء اlishaara wa asmaaء اlmawsuulaat wاlmudaafu ilaa waaxidi min hadihi alkhamsa haddii ad kor saas ugu xifdinin weligaana keli iyo macrif waa iska kaa dhexyaacaya ayib marka aan icraabta ku laabano macrifadii iyo nakiradii oo min aqsaami ismi ah min aqsaami lismi ah lagu baray walismu darbaani alwaawu lilistinaaf alismu mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafcihi damat daahiratu fi aakhirih darbaani khabaru lmubtada marfuuc wa calaamatu rafcihi اlalifu niyaabatan can dami liannahu muhanaa wanuunu عوض عن اtanwiini في ismi اlmufrad ninkii ajruumigii iyo mutamimka nala soo maray inuu arintaas icraabo waa u sahlan tahay marka su-aasha waxa weeyaan oo meesha imaan karta alismu hadda waxa weeyaan mufrad darbaanina waa tathniyo marka waxaa kamid ah la yidhaahdaa mubtada iyo khabar in istataabuqeyaana la rabaa ma dhihi kartid muxamedun qaa'imaani lagaa yeeli maayo muxamedun qaa'imun mufrad iyo mufrad almuxamadaani qaa'imaani ma lagaa yeela almuxamadaani qaa'imun lagaa yeeli maayo marka laabuda min tataabuqi alkhabari limubtada hadduu mufrad yahay mubtadii khabarka in mufrad noqdo waay laakiin kayfa alaan anta alismu mubtada waa hadda waana mufrad darbaanina waa tahniyo marka waxaa lagu leeyahay alismudan bimacna aljinsiyaa lagala jeedaa isim oo dhan alismu sawaaun kaana maxaan ku iraa muthanan aw jamcan isim oo dhan marka yaa soo hoosgalayo min xaythu almacnaa tathniina waa loo isticmaali karaa min xaythu lmacnaa mufrad waa loo isticmaali karaa jamcna waa loo isticmaali karaa sidaasaa marka ay ku banaanaatay inay labadooda ismutaabaqay weyaan fdarb alfaahu xarfu caطfi darb mubtada marfuucu bاlاbtida wcalaamaةu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi nakiraة khabru mubtada marfuucu bاlmubtada wcalaamaةu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi wاljumlaة min almubtada wاlkhabr fadarb nakira macطuufaة calى jumlati alismu darbaani laba jumlo laysku cadfo ismiye a waxaa laakiin isweydiin ah darbun oo nakira in lagu bilowdo waatay ahayd walaa yajuusu libtidaa binakira maa lam tufid ka cinda zaydi namira marka darbun oo nakira ase mubtada ma banaano in tirahda rajulun qaaimun in tiraha ma banaano waxaa banay baa lagu leeyahy taqsiimka haddii mubtadaha taqsiim ou dhaco waa banaan tahay nakira in lagu lagu bilowdo hadda darbaani laba qeyb labadii qeybaad la qeybinu ahaya labadii qeyb qeybta ugu horeysa wاlaakharu اlmacrifaة اlmushtahira wاlaakharu io wاlaakhiru ay kala tahay wاlaakhiru hadii tiraa midka dambe wاlaakharu midka kale alwaaw xarfu caطfin alaakharu mubtada marfuucu bاlاbtida wcalaamaةu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi almacrifaةu khabru lilmubtada w khabru mubtada marfuucu bاlmubtada wcalaamaةu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi almushtahiratu sifaة lilmacrifa wa sifaة اlmarfuuci marfuuc calaamaةu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi wاljumlaة min almubtada'i wاlkhabr alaakharu macrifa macduufaة calى jumlati fadarb nakira ayb fakulu maa ruba calayhi tadkhulu fainahu munakaru ya rajulu waxa weeyaan anaga waxaa laga yaabaa inaan furso badan haysanin oon dhowr eh, maxaan ku yidhaahdaa aan maalin keligood aan icraabo ninka ardayga ah asaa laga rabaa tabartiis mar badanna hadalkaas waan ku celceliyey haddaad laba beyd aad qaadan karta shariidka ku celcesho labadaas beyd ku soco hadba tabartaadi tiqtiqa kaamila haddaad afar iyo maxaan ku yidhaahdaa afar baal oo kale ama afar safxa haddii aad icraabta si fiican u xifdisid kulu maa yati bacda dalika yakun sahlan caleyh asiga soo laablaabanay laakiin marka horaa la rabaa inaad ka gudbin shaygaas ilaa bacda itqaanihi intaas marka fahm marka aniga meeshii aan wasal allahu ku iraahdo keli ah inaad hiigsatid lama rabo oo aad u moodid waxaan cashar inay tahay low hadda arday ay hortayda fadhi lahaayeen inaan u akhriyo labalaba laba beydaan casharka ugu dhigi lahaa laakiin maadaama hadda aniga aan duubayo duubitaankan macnaheedii ay tahay inuu qofka asiga wax dhegeysanaya siduu rabo u taxakumi karo yaa waxaa laga yaabaa in kitaabka aniga aan ku akriyo toban maalmood adigana uu kaaga baahan yahay boqol maalmood inaad dhegeysatid laysa min qariib cilmiga barashadii sabar u baahan yahay fakulu maa ruba calayhi tadkhulu fainahu munakaru yaa rajul alfaau fakulu fasixa faau lfasixa hadalkaa lagu qurxinayaa kulu mubtada marfuucu bilibtidaa wcalaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi kulu mudaaf ma ismu mawsuul bmacna ladi bimacna aladii mabniyun cala الsukuni fi maxali jarin mudaafu ilayhi fakulu maa kulidaasaa loo idaafay ayib fakulu maa intaa waa fahmnay ruba fakulu maa shay dhammaantiisa ruba lafdigaas ruba tadkhulu calayhi ay gelayso fa inahu munakarun ruba waxa weeyaan eh, mubtada mabniyu cala alfatxi fii maxali rafcin hadda rubadii xarafnimo kuma baaqi ah ee ayadiia laga hadlaya ruba ruba tadkhulu calayhi ay gelayso fa inahu munakarun calaa xarfu jar wاlhaau damiir mutasil mabniyu cala kasri fi maxali jarin aljaaru majruur mutacaliq bima bacdahu tadkhulu tadkhulu ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiruhu hiya tadkhulu ruba ruba wuxuu u isticmaalay inay muanath tahay ruba tadkhulu calayhi hiya wاljumlaةu min almubtada'i ruba la wاljumlaةu min alficli wاlfaacili tadkhulu fi maxali rafcin khabaru mubtada ruba rubadii waa mubtada lafdi ahaana loogaga hadlayaa tadkhulu jumladaas ficiliyadana fi maxali rafcin waa khabar wاljumlaةu min alficli maxaan dhihi lahay jumladan tadkhulu waa ficil mudaaric faacilkeeda jumladan tadkhulu oo ficil iyo faacilka ka kooban yaa rubadoo mubtada khabar u dhacaysaa ayib markaad leedahay wاljumlaةu min alficli wاlfaacili tadkhulu fi maxali rafcin khabaru mubtada wاraabitu baynahumaa jumladan tadkhulu ah waa inay wadataa damiir oo ruba u laabanaya tadkhulu faacilkeeda maxaa wa hiya oo rubadii waa marka jumladaas fi maxal rafcin aad tiraahde waxaad leedahay wاljumlaةu min almubtada'i ruba wa khabarihaa oo tadkhulu laa maxala lahaa min alcraab liannaha silaة اlmawsuuli maadiya mawsuula ahayd mudaafu ileyga ahayd jumladan ruba tadkhulu calayhi waa laa maxala lahaa min alcraab liannaha silaة اlmawsuul ayib fainahu alfaau lirabطi ina xarfu tawkiidi wa nasbi tansib اlsma w tarfacu اlkhabra wاdamiiru inahu damiirkeeda damiir mutasil mabniyun calى dami fi maxali nasbin ismu ina ina allaha samiicun ay ahayd fiiri marka booskii allah maxaa jooga hadaas munakarun khabaru ina marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi wاljumlaة min ina wasmiha wa khabariha fi maxali rafcin khabaru mubtada'i اlأwl fakuludaas waay hadda fiiri kulidii khabarkeedii in fa inahu munakarun ay tahay laqbadaad ka fahmaysa waxaad leedahay fa kulu maa shay dhammaantiisa ruba lafdigaas rubaa tadkhulu calayhi korkiisa ay galaysa fa inahu asiga munakarun weeyaan marka fa inahu munakarun in khabar tahay waa dareemay ruba calayhi tadkhulu ma noqon karta khabar liannahu hadda hadaa tiraa fa kulu maa isim dhammaantiisa ruba lafdigaas ruba tadkhulu caleyhi ay gelayso fiir khabarkii weli waa dhiman yahay hadalkii waa socdaa fa inahu munakaru yaa rajulu yaa xarfu nidaa rajulu munaada nakira maqsuuda mabniyun cala dami fi maxali nasbin munaadaha mansuubaadkuu ka mid yahay hadduu lafdiga ka nasbisan yahayna wa ahlan wasahlan mudaafkii mushabah bilmudaafki nakira hayr maqsuuda haddii kale maxalkaa laga nasbinaya waa markuu nakira maqsuuda iyo mufrad calam ou noqdo ayib waa iska tamaamulbeyt ya rajuludaas naxwu gulaami wa kitaabi wa طabq ka qowlihim ruba gulaamin lii abq naxwu qowlika ama naxwu gulaamin dhe naxwu khabaru limubtadain maxduufin taqdiiruhu wadalika naxwu mudaaf gulaamin mudaafun ilayh majruur wa calaamatu jiri kasratu daahiraة fi aakhirihi wa kitaabin alwaawu xarfu caطfin wa طabqin macطuuf alwaaw xarfu caطfin marka kitaabin iyo طabqin mid kasta waxaa leedahay macطuufun calى gulaam wاlmacطuuf calى majruuri majruur calaamatu jari kasratu daahiraة fi aakhirih naxwu gulaamin wa kitaabin wa طabqin waaye ka qowlihim alkaafu xarfu jar qowli majruuru bاlkaaf wa calaamatu jari kasratu daahiraة fi aakhirihi qowli mudaaf him mudaafu iley mabniin calى الsukuni fi maxali jarin ayb ruba gulaamin lii abq ruba xarfu jarin gulaamin ismu majruuru biruba wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhirihi gulaamintaas inuu nakiro yahay maxaa lagu garanaya rubada soo gashay waxayba ruba gasho nakirada waa tii ajrumiga uu dhihi jiray kulu ismin shaa'icin fi jinsihi laa yakhtasu bihi waaxidu duuna aakhar sidaasa tacriifka sax u yahay nakira waxaa la yidhaahdaa isim kasta oo wax badan ka dhexeeyo oo midna gaar u lahayn waataan hore ugu soo miithaalinay rajul oo kale haddii la yidhaahda rajulun saraqa alyowma ninaa ah waxaday nin ma dhihi karo maxaad io cayni kuma dhihi karo maxaad adig maa magacaaga sheegay lafdi rajulaan sheegay rajulna yantabiq calaa kuli rijaal marka kaasaa la yidhahda kulu ismin shaayicin fii jinsihi laa yakhtasu bihi waaxidu duuna alaakhar kaasaa la yidhahda ayib nuqtadaas waxa weeyaan ruba marka in ghulaamin nakaleeyahay maxaa u daliila dukhuulu ruba caleyh ayib ruba ghulaamin badana ghulaamkoo lii aniga ii sugnaaday fiil hadda marka ghulaamkoo lii aan idhi waxaad fahamtay inay liidaas sifa ay tahay allaamu xarfu jar walyaau damiir mutasil mabniun cala sukuuni fi maxali jarin waljaaru wamajruuru mutacaliqu bimaxduufin taqdiiruhu kaa'inin sifatu lghulaam gulaamkoo kaa'inin lii aw milkin lii aw makhsuusin lii waxa rabta ku tacaluji abaqa ficlu maadin mabniyu cala alfatxi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru huwa yacuudu ila algulaam abaqa weeyaan hadda abaq waxaa loo yihi shicirka daraadiis ayib wاljumlaة min alficli wاlfaacili abaqa fi maxali jarin sifatu thaaniya lilgulaam ruba gulaamin badanaa gulaamkoo lii ani ii sugnaaday gulaamkoo abaqa intaas saasaad leedahay sidaasaa soomaalida ku laqbaysa wmaa cadaa dalika fahuwa macrifa laa ymtari fiihi صaxiixu اlmacrifa wmaa cadaa dalika alwaaw xarfu caطfin ama xarfu اlistinaaf waa un hadda hadal bilowday maa mawsuula bmacna اladii mabniyun calى الsukuni fi maxali rafci mubtada cadaa ficlu maadin mabniyu calى fatxati muqadaraةi calى اlأlifi manaca min duuriha tacaduru wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu huwa yacuudu ilaa ma almawsuula cadaa iyo xaashaa iyo khalaa waxaa la yidhaha faacilkooda wujuub mustatira weligood ma muuqa karo daa ismu ishaara mabniyun calى الsukuuni fi maxali nasbi mafcuulu bihi cadaadii ay mafcuul u tahay faacilkiina waan qadarnay wاlkaafu xarfu alkhitaab weligaa waxaad iska ilaalisaa asmaau lishaarada kaafta gadaal kaga xariirsan sidii oo kuwii kale aan dhihi jirnay oo kaafta mudaafu ileyhi aan lahayn ma aha kaafta asmaau lishaara la xariirto kaafu lkhitaab waay waxaa loola yimid ishaarada waa daa laamtana lilbucdi daalika midkaas ay ku tusinayeen kaafkana qofka wax loo ishaaraya waa kaafu lkhitaaba la yihahda wuu isrogrogaa calaa xasabi mushaari ilayh mushaari lahu dhalika dhaliki dhalikuma dhalikum dhalikuna wa ulaa'ikum jacalnaa lakum waa tii ay ahayd ulaa'ikum wa ulaaika marka alkaafu xarfu lkhitaab aad leedahay marka maadi waa mubtada cadaa dalika ficli faacili mafcuulu bihi ay noqotay alfaaw waxa weeyaan maadaama maadi ay tahay mawsuula bimacna alcumuum shardigay shabahdaa marka faadaas waxa weeyaan waa faadii meesha haddii shardiga laga dhihi lahay faa shardiya ama jawaab shardi laga dhihi lahay waay marka raabidan iska leenahay huwa damiirun munfasil mabniyu calى اlfatx fi maxali rafci mubtada macrifaة khabr mubtada marfuuc calaamatu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirih wاljumlaة min almubtada'i wاlkhabri fahuwa macrifa khabru lilmubtada'i اlأwl maadii hore khabarkeedii waa fiiri wamaa cadaa dalika waxaas wixii kasoo haray hi fahuwa macrifatun weeyaan meeshaas khabarkii u dhacay weligaa laqbada un baa la fiirsada ayib marka jumladan fahuwa macrifa o mubtada i khabarka ka kooban yaa mubtadii hore maadi ay khabar u dhacday wاljumlaة min almubtada'i wاlkhabri huwa macrifa في maxali rafci khabru لmubtadaء اlأwl wالraabidu baynahuma almubtadaء الthaani huwada naftigeeda maadi u laabanayso wmaa cadaa dalika fahwa maadi macrifaة weeyaan mithaal laa ymtari fiihi الصaxiixu الmacrifa laa naafiyatu mulgaatu laa camala lahaa inaad laba laa iska fiirisid laa naafiya asmaaday wax ka tartaa oo tansibu lisma wa tarfacu lkhabra laa rajula fi daari a laleeyahay laa ilaaha ila اllahu laada naafiyada ah asmaaday ku camal fashaa laakiin afcaal hadday gasho nafyigii way faa'iideynay laakiin wax mana nasbinaysa waxna ma godaysa waxna hoos dhigayso marka laa naafiya laleeyahy nafyigii waa baaqi laa yamtari kuma shakinaayo laakiin mulgaatu laa camala laha laa tansib walaa tajzim ymtari ficlu mudaaricu marfuucu litajarudihi can الnaasib wاljaazimi wa calaamatu rafcihi damat muqadaraة calى اlyaai manaca min duhuriha الhiqalu asalkeedi ymtariyu ou ahaan lahaa yadribu sida loo craabi lahay laakiin ficilka hadduu muctal yahay waa noo imaan doonaa meeshii icraabta ay ka muuqa lahayd waa lagu qadaraa muctalkaasaa muctal bilif iyo muctal bilyaa iyo muctal bilwaaw uu ficilka u kala bixi doonaa hadda ficilkan yamtari ficil kasta oo alif iyo waaw iyo ya u dambaysa ficil muctal a ah, layihah waa jiraya xuruufulcilaaba lagu magacaaba wixii kasoo haray sideeda iyo labaatanka xaraf alif iyo waaw iyo ya wixii kasoo haray ficilka saxiixuu noqona hadduu ku dhamaado saddexdan midkood hadduu ku dhamaadana ficilka muctal baa la yihahdaa ayib laa ymtari fiihi الصaxiixu اlmacrifa في xرف jر wlhاء اسم majrور bفي مبنiي على الkسر في محل jر الjاr والmجrور متacلق بymtri الصحيiح فاacل مرفوع cلاaمة رفعه ضمة ظاaهرة في آkhرihi الصحيiح مضاaف المعرفة مضاaف إليه مجrور cلاaمة jر kسرة ظاaهرة في آkhرihi صفة المشhبهة waa الصحيiح xasن الوجهi oo kale lamid tahay ayb jumladan oo laa ymtari fi صaxix macrifa laa ymtari jumladaas oo ficilkii faacilka ka kooban laa maxal laha min acraab iska dheh mithaaluhu daaru wزaydu w ana wda w tilka wladii wdu lghinaa mithaaluhu mithaalu mubtada marfuuc bاlاbtidaa w calaamaةu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi mithaalu mudaaf wاlhaau mudaafu ilayhi mabniyu calى dm fi maxali jarin addaaru khabru mubtada marfuucu bاlmubtada'i w calaamaةu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi wاljumlaة laa maxala laha min اlcraab mithaaluhu mithaalkiisa hi addaaru weeyaan waa khabarki w زaydu alwaaw xarfu caطfi زaydu macطuuf calى الdaar wاlmacطuuf calى اmarfuuci marfuuc calaamaةu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi w ana alwaaw xarfu caطf ana macطuuf calى الdaar mabniyu calى الsukuni fi maxali rafcin ana damiir mabni waa wda alwaaw xarfu caطf da macطuuf calى الdaari mabniyu calى الsukuni fi maxali rafcin lannahu ism ishaara mabni waaye wa tilka waaw xarfu caطf tilka macطuuf calى daar mabniyun maca kaafkeeda da iska tiraha tilka mabniyun calى fathi fi maxal rafcin hadaa tiraha waa ku ansixay wاladii alwaaw xarfu caطf aladii macطuuf calى daari mabniyun calى sukuni fi maxali rafcin wdu lghinaa alwaaw xarfu caطfin duu macطuuf calى daar wاlmacطuuf calى marfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi lwaaw niyaabata can اdm lأnnahu min alasmaaءi الkhamsa duu mudaaf alghinaa mudaafun ilayhi majruur wcalaamatu jarihi kasratun muqadaratun cala alalifi manacmiduhana tacaduru ism oo waxaa waay maqsuur ah haddii la yidhah wadulghinaai haddii la yidhah waa gooni marka majruur calaamatu jari kasra daahirada wadulghinaa haddaa tiraana waa saas ayib wa aalat tacriifi alfa man yuriid tacriifa kibdin mubhamin qaala alkabid kibdina waa layihah luqada carabiga kabidna waa la yidhahda labadaba marka midka hore kibdin bada waa reeban tahay liajli lwasni midka dambana kabid waa bada waa hoos dhigan tahay shicirkaa kugu laaziminaya ee labadooda waa isku hal kelimo wa aalatu tacriifi alwaaw lilistinaaf aalatu mubtada marfuuca bilibtidaa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirihi aalatu mudaaf atacriifi mudaafu ilayh majruur calaamatu jiri kasratu daahiratu fi aakhirihi al khabr اmubtada wa aalaة الtacriifi waxa wax lagu macrifeeya aaladeeda hi al weeyaan fiir khabarki waa kaas al khabr اmubtada mabniin calى sukuni fi maxali rafcin ko faman yurid alfaau lilistinaaf lilfasixa iska dheh man ismu shardi jaazimu yajzimu ficlayni alawalu ficlu shardi wاthaani jawaabuhu wa jazaauhu man ismu shardi jaazimu yajzimu ficlayni alawalu ficlu shardi wاthaani jawaabuhu wa jazaauhu yurid ficlu shardi majzuumu biman wa calaamatu jasmihi الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru huwa yacuudu ilaa man faman yurid huwa ayb tacriifa mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi tacriifa mudaaf kibdin mudaafu ilayhi majruuru calaamatu jari kasratu daahiraة fi aakhirihi mubhamin صifaة lilkibdi w صifaة اmajruuri majruuru calaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi qaala ficil maadi mabni qaala kabid qaala ficil maadi mabniyun cala اfathi fi maxali jasmin jawaab الshardi ficilka hadda man fiiri man yacmal khayra yafuz biاljannati aad leedahay man yacmal man yacmal yacmal waa ficlu shardi yafuz jawaabteedii wa marka hadday labadii ficil mudaaric noqdaan jasmada waa ka muuqanayaan laakiin hadda jawaabti yaa ficil maadi noqoto ficilka maadi lama jasmiye laakiin maxalkaa laga jasmiye inay jawaab tahayna macnihii ka faham faman yurid ninkii doono tacriifa kibdin beer inuu macrifeeyo qaala wuxuu yidhahda alkabid saas waay ayib marka qaala ficil maadi mabniyu cala fathi fi maxali jasmi jawaabu shardi walfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru huwa alkabida mafcuulu qowl maquulu qowl mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi sidaas wa wa qaala qowmu inaha laamu faqad id alifu lwasli mataa tudraj saqad wa qaala alwaawu lilistinaaf qaala ficilun maadin mabniyu calى اlfatxi qowm faacilu marfuuc calaamatu rafci damaة daahiraة fi aakhirihi qaala qowm inaha laamu ina xarfu towkiidi wanasbin tansib isma w tarfac اkhabra haa ismu ina mabniyu calى الsukuuni fi maxali nasbi ismu ina allaamu khabaru ina marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi ayb wاljumlaة min ina wasmiha wa khabariha fi maxali nasbi maquul qowl qaala qowm waxaa yihahdeen inaha laamu faqad alfaau xarfu cadfin ama iska dhe qad waxa weeyaan darfu zamaan oo bimacnaa xasbu ah mabniyun calى الsukuni fi maxali nasbin darfnimaa lagu nasbinay id id darfu id darfu zamaani alifu اlwasli alifu mubtada iddaas waxaa waaye darfu zamaan mabniyun calى الsukuni fi maxali nasbin alifu mubtada marfuucu biاlibtidaa w calaamatu rafci damaة daahiraة fi aakhirihi alifu mudaaf alwasli mudaafu ilayhi majruur w calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi ayb alifu mataa ismu shardi jaazimu ismu shardi jaazimu yajzimu ficlayn اlawalu ficlu shardi wthaani jawaabu wajazaaؤuhu tudraj ficlu shardi majzuumu bimata w calaamatu jasmihi الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru hiya tudraj hiya alifti sqطa ficil maadi mabniyu calى اfathi fi maxali jasmi jawaabu shardi mata wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiruhu huwa alifti waay markaasaa waxaad leedahay wاljumlaةu min ismi shardi wاljumlaةu min ficli shardi wa jawaabihi fi maxali rafci khabr mubtada aliftii mubtada ahayd id alifu lwasli wasliga alifkeeda hi mataa tudraj markii ayada wax la hoosgeliyo saqata waa dhaca fiiri tudraj iyo saqato is wadataa aliftii mubtada khabar u noqonayso ayib idtaas marka wاljumlaةu min almubtada'i alifu iyo jawaabtiisii oo khabarka oo mataa tudraj ah fii maxali jarin mudaafun ilayhi id id waxay ka mid tahay waxyaalaha idaafada laasimo marka id waxaa la yidhahdaa wa alzamuu idaa idaafatan id waxay ka mid tahay waxyaalaha la idaafeeyo jumlana loo idaafeeya marka jumladan alifu oo mubtada ah iyo waxa ka dambeeyo khabarkiisa ah yaa fii maxali jarin mudaafu ilayhi liid aa laleeyahay sidaasay marka craabta ay ku tahay wallahu aclam wsal اllah wslm calى nabiyina mxamadi waalihi wsaxbihi ajmaciin